بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي waxaanu ku guda jirnay alaxruf almushabahatu bilficli baan ku guda jirnay xuruufta lagu shabaho ficilka markaa waxaynu soo qaadanay culimo macaanida xuruuftu ay leedahay habeenkii horeynu qaadanay waxaa kalaynu qaadanay xarafka ma al xarfiya loo yaqaana haddii ula xidhiidsado lixdaa adaad camalkoogii inuu ibtaal ku samaynayo ilaa hal xaraf mooyaane halkaa xarafna muxuu ahaa layta laytayada jaaza alicmaalu walihmaalu aw ililgaau labadu way ku banaanayen sababtuna maxay ahayd iyada ikhtisaaskii ay gaarka ku ahayd jumla ismiya ayaa baaqiya laakiin kuwa hore ikhtisaaskii jumla ismiya ay gaarka ku ahayeen baa zuulaya oo jumla ficliyana way iska gelayeen war masle fane markaa haddaynu nidhahno waa la camal siinaya ikhtisaaskeygi bay haysataa haddee la dha waa halaynayaana waa xamlan calaa akhawaatiha walaalaheed baa lagu xambaaraya mayna intaabayn wuxuu yihi sheekhu wa kain salkan kama bilaabin salkama dhignay kain almaksuurati mukhafafatan kain kain in oo kale xaalad ay tahay waa laga xaalaynaya isku xidhan de casaankaa xidhan waxa isku xidhan muqadimada de ilaa layta layta mooyaane fa yajuuzu waxaa banaan fiiha layta alamraani baa banaan kain in xaalad ay lamid intii almaksuurati hamzadeeda lahoos dhigay mukhafafatan xaalay tahay intaasi mid la fudaydiyey ah, wuxuu leeyaha sheekhu layti waxay lamid tahay intay lamid tahay ah, tashbiih baa ku jiro intuna iyadana sidaas oo kale waxa u banaanaanaya haddii la fudaydiyo weyan eeg imika waxaan ka gudagelanaa waxna kulka horeba fudayd bay ahaayeen eeg tusaale ahaan kale maxay ahayd mukhafafa ahayde mukhafafa maxaa soo hadhay soo shan maa shantaa kale ayuu ku baraya lacalana weligeed baydu way shadan maxaa soo hadhay afar soo ma afartaa kale haddee la fududiyo see loola dhaqmaya waabuu ku baraya haddana layti weligeedu mukhafafa ahayd lacalina weligeed waa mushadada inta kale soo hadha waana la takfiifiya la shadaa soo marka intii buu ku kala baraya haddaba intii haddee la fudaydiyo say noqon intii haddee la fudaydiyo waxay noqonaysaa waana la ihmaalin karaa waana la camal siin karaa sidii laytada haddee maa lala xidhiidiyo lana camal siinayey lana ihmaalinay waa inta ka in in oo kale xaalada ay tahay intii almaqsurati hamsadeeda la kasriyey mukhafafatan xaalo ay tahay intaasi mid la fudaydiyey oo shadkii laga qaaday macnaa haada tashbiihan macnihiisu litashbiiha ku jira kain buu ku yidhi macnaa haada tashbiihan macnihiisu annahu xaal iyo shaniye kamaa yajuusu sida uu u banaan yahay alicmaalu icmaal sida uu u banaan yahay iyo lihmaalu ihmaal icmaal waa camalsiinta ihmaalna waa camalgadide fii laytama laytama dhexdeeda sida uu ugu banaan yahay kadalika sidaasi oo kale yjuusu waa banaan yahay y huwa alicmaalu wlihmaal icmaalkii ihmaalkii fii ina ina dhexdeeda ayuu ku banaan yahay inadii almaksuurati hamsadeeda la hoos dhigay idaa waktigii buuna banaan yahay khufifat la fudaydiyo marka mukhafafo laga dhigo icmaal iyo ihmaal baa ku banaan inadiina sida layta maadaba marka maadi xarfiyada xarfiyadahayd lala xidhiidiyo imaal iyo ihmaal wuu banaanaa ayaa inadana hadee la fudaydiyo iyada made hadda ma made hadda lala xidhiidhiyo waa ibtaal sooma waa takhfiifku ka hadlaya haddee la fudaydiyo icmaal ihmaal baa ku banaan tashbiih markaa wa ismaanteen maha dhinaca la iskaga shabahaya maaha xaggii maadi maadi waynu soo baranay lakin waxaa la iskaga shabahayaa laytama iyadu weligeedba waa mukhafafe marka lala xidhiidhiyo maada xarfiyada maadaama icmaal ihmaal ku banaanaa inada haddee haddaba mukhafafo laga dhigo sidii laytama icmaal iyo ihmaal u banaanaba iyadana u banaanaanaya waa intaas ka manaa hada tashbiihan macnihiisu anahu xaal yashaaniye kamaa yajuusu sida uu banaan yahay alicmaalu camal siin walihmaaliyu camalgadis fi laytama laytama dhexdeeda siduu ugu banaan yahay iska taxaluji kadalika sidaasi oo kale yajuusu waa banaan yahay icmaalka iyo ihmaalkaasi fi ina so marka hore fi ina ina dhexdeeda ayuu ku banaan yahay inadii almaksuurati hamsadeeda lahoos dhigay idaa waktigiibuna ku banaan yahay khufifad la fudaydiyo hadda way shidanta marka la fudaydiyo in la eraae wadalika tusaale ka qawlika waa dhahdaadiyo wixii lamid a tidhahdid in zaydun ninka zaydihi la munaliqun waa mid tegaya iyo wa in zaydan zayd munaliqun waa mid tegaya mutamimaadan kuso marnay sheekuna uu soo wadaayo laamta loo yaqaano laam libtidaa keliya waxay gashaa innada macmuulaadkeega wax kamid a gashaa inaday gaar ku tahay innada un bay gaar ku ahay inta kale mid kamida ma gasho anna iyo laakina iyo kaana iyo layte laala iyo macmuulaadkooga ma gasho keliya maxay gaar ku tahay inada macmuulaadkay gaar ku tahay afar shay bay gashaa ismiga way gashaa khabarkana way gashaa macmuululkhabarkay gashaa damirfasligana way gashaa so intaa maaan jirin intaasay ahaan jireen marka eegla munaliqin imika waa maxay laamtan marna waajibnimaa loo geliya marna jaaisnimaa loo geliya mutamiyadan kusoo marnay insha alla waana kana wuu inoogu iman doonaa marka waajibnimo loo gelinaya waa xilima waa in khufifat wa uhmilat walam yadhar qasdulihbaati saddexdaa shardi haddii la helo laan baa meesha ku jirta eeg waa la fudeediyey in bay noqotay ma waana la ihmaaliyey in zaydun la mundaliq imika mayna ihmaalsanin way ihmaalsan tahay walam yadhar qasdulihbaati macnihii ma muhbat ba mise waa manfi ma muuqato imika may muuqata laakiin laamka markaynu gelino muhbat buu noqonaya marka waxaa lagu kala saaraya intii naafiyad ahayd ee luqatulcaaliya soo ma garanaysaan iyo intan mukhafafa min athaqiila maxaa kala saaraya laamkana kala saaraya iminka intaan matin naafiyad ahayd mse mukhafif min athaqiil maxaa lagu kala garanaya waxaanu ku kala garanaya inta naafiyada macmuulaadkayga laamul ibtida maba galaba marka intani waa ti mukhafif min athaqiilahayd oo la camal gaday war mayna tahay tadamar waaba la iska camal siiyey iyada haddii la camal siiyo waa saxde in zaydan munaliq iskumaba eekaba marka waxba la gelin maayo laamka in la geliya waajib maa laakin laamka in la geliya xili bay waajib tahay marka la fudaydiyo lana ihmaaliyo macnihiina eh, qasdulithbaatkiina aanu muuqan muhbit baa looga jeeda mise menfi lama kala garanaya soo ma laamtanaa la gelinaya laamtana maxayna tusinaysaa inay in mukhafaf min athaqiila tahay warkiina uu yahay muhbat ah, warkiina uu yahay muhbat menfi aanu hayn ee macnuhan in zaydun zayd ma aha maaha macnuhu in zaydun zayd lamunaliqun waa mid tegaya o ka saasuu noqonaya macnuhu waana la ihmaaliye de imika hadday fali lahayd maxay noqon lahayd in zaydan ina tarfacu isma ina tansib isma oo tarfa in zaydan munaliqun bay noqonaya sida tadambe o in zaydan munaliqun lakin waa la ihmaaliyey de walarjaxu sida raajixa badani alihmaalu camalgadid weeyi labadiiba banaan alicmaalu wlihmaalu yajuusu fi ina ida khufifat lakina alarjaxu alihmaalu cagsu leyt leyt cagsiga leyse raajixu muxuu ah alicmaalu marka maa lala xidhiyo soo saameen lakin inada waa maxay raajixu alihmaalu waa camal gadida wey walarjaxu qowlka raajixnimada badani alihmaalu camal gadid weeyi cagsa layta layta cagsigeeda xaalada uu yahay arjuxu arjaxa ka xaale cagsa layta layta cagsigeeda xaalada uu yahay oo layta maxaa iyada raajix ahaa icmaal tanna maxaa raajix ah ihmaal war intaas mana basidan qaala lahu tacala ilaah sareeye wuxuu yidhi in kullu nafsin naf dhammaanteed lamaa calayha la calayha dusheeda xaafidun ilaaliyaa in kullu nafsin in kullu nafsin in kullu nafsin naf dhammaanteed ma aha lamaa ay ilaa calayhaa dusheeda waxa ah xaafidun ilaaliye xaafidun ilaaliye markaa lamaadaba haddee saa loo shado weyaan lamaada haddee la shado waa sidaasay noqonaysaa lamaadu waa bimacnaa ilaa alistinaaiya sida lugat lhudayl lama alistinaaiya noqon kartaa lamaad waynu soo marnay lama qadriga laftiisan kusoo marnay le iyadoo istinaaiya jirin way jirta sheekh markaa marka la shado haddee la fudaydiyana lama in kullu nafsin naf dhammaanteed la xaafidun ilaaliye ayaa calayhaa dusheeda markaa maad maxaad iska noqonaysaa siliya tawkiid ba iska noqonaysaa siliya tawkiid ba iska noqonaysaa masle marka intan maxay noqonaysaa lamadan kolk kolku jirto tii mukhafaf min athaqiilo la ihmaaliye bay noqonaysaa de in kullu nafsin naf dhammaanteed lamaa calayha la xaafidun ilaaliye ayaa calayhaa dusheeda intu waa iska mukhafafa kulli waa laamkani wuxuu gelayaa laxaafidunta dambade waa mubtad mubtadu noqonaya caleyhana waa khabarki jumladaasa khabarta hore noqonaysa lamaadana maxayna tusinaysaa laamtana maxayna tusinaysaa waa inayna naafiyadii ahayna ay tahay mukhafafa min athaqiila ya haddee lamaada tashdiidkeega aad ku wadidna waxay iska noqon kartaa inta naafiyad ka dhigi in kullu nafsin naf dhamaanteed in kullu nafsin in kullu nafsin ima kullu nafsin naf dhamaanteed maaha lama ay ilaa calayha dusheeda waxaa xaafidun ilaaliya saasay noqon wain kullun dhamaan wain kullun dhamaan lama lama jamiicun la jamiicun ay lamajmuucuuna kuwa lasoo tubayo wey majmuucuuntaasoo muxdaruuna lasoo xaadirinayo ladayna agteeda lagu soo xaadirinayo kullin waa iska mubtade lama jamiicun lamaadi maxay gashay jamiicuntay gashay maaduna waa iska siliya tawkiid muxdaruuna waa sifo ladaynana muxdaruunka iskaga tacaluji manaba wa in kullun dhammaan lama jamiicun ay la lamajmuucuuna waa kuwo lasoo ururinayo jamiic bimacnaa majmuuc weyan waa kuwo lasoo ururinayo majmuucuuntaasoo muxdaruuna lasoo tubayo ladayna agtayada lamaadi baa gashay marka tusaale hore lamidta ah, in zaydun lamundaliqun taa horade wa qaala allahu tacaala ilaahay sarreeyo wuxuu yidhi wain kulan tana camal fashay in wain kulan dhamaan wain kulan dhamaan lamaa kuwii weeyi baad odhanaysaa in kulan dhamaan lama kuwii weeyi layuwafiyana waa oofin doonaayo waa oofin doonaayo waa oofin doonaa hum ayaga rabuka rabbiga acmaalahum camaladoodu uu oofin doonaa ya waa takfiif iyo icmaal baa la akriyaya waa in waa in bal waa inama waa in weeyaan waa in kulan kulan kolkaa waa maxay waa ismigeedii lamaadana maxay noqonaysaaba waa mawsuula lamaadaniyo waxay noqonaysaa waa khabarkii weeyi ya jamac inay tahayna de waxayna tusin silada dambe eh, caydika ka soo noqona hum maaga u noqonaysaa sooma ila humtamaal unoqon doonta kolkaa jamc bay noqonaysaa wain kulan dhammaan lamaa kuwii weeyi layuwafiyana waa oofin doonaayo waa oofin doonaa hum ayaga kuwa rabuka rabiga acmaalahum camalkoogu u oofin doonaa waa iyadiyo imika maxaya la camal siiyey kuwa horena iyadoo muhmala ahayd sooma markaa labada qolba jaaso weyde qara'a alxaramiyaani labada sheekha xaramka loo nisbeeyey waxay akhriyeen waa abubakrin iyo abubakr wuxuu akhriyey bitakfiifi fudaydin inta la fudaydiyo iyo walcimaali camal oo la idhaahdo wn ulan la dhado wa ulan la dhado ah, oo inti lafd ina aan la odhan de saasy xaramiyaankan waa nisbe weeyaano waa taniyatu xaramiyin xaramiyin baa la nisbeyey oo xaram baa loo nisbeyey waa naafic iyo ibnu kahiir naafic waxaa loo nisbeeya xaram lmadina ibnu kahiirna waxaa loo nisbeeya xaram lmaka abubakr kuna shucbo weeyi oo axadu riwaayati casm ah takfiifkaasi ahriye marka halkaa maxaynu kaga baxna culimo halkaa waxaynu ku haysanaa inada hadee la fudaydiyo ka warama inada hadee la fudaydiyo jaz aicmaalu wlihmaalu walakina alarjax alihmaalu ihmaalkaa raajix waaba inta laamtan laamulibtida la haa inay gasho macmuulaadkeega way noo iman doonaa insha alla waxbaa isku dhibina yada saxiix walalah kolkaa intaa maxaynu ku baranay marka la fudaydiyo ka soco wa amaa laakin laakin mukhafafatan xaal ay tahay mid la fudaydiyey fatuhmal waa la camalgadi hiya laakinti war ina garanay oo garanay inay laba qowl ku banaanaayeen icmaal iyo ihmaalo ihmaalku weliba u raajixaaye bal laakina halkan soo dhig laakina bal fudayd laakin iska dhe haye fatuhmalu iyada wa he waa la ihmaal iska istidraag bay noqonaysa ya camal falkabaad shirkani ku wadato ya markaa daaqada ka baxda iyadu wadalika ihmaalkaasi dhe wadalika ihmaalkaasi haabitun waa mid sugan muxuu u sugnaaday lizawali ikhtisaasihaa ku gaar noqoshadeedii ayaa suulay biljumlati ay gaarka ku ahayd jumlada alismiyati ee ismiyada jumlada ismiyada gaar noqoshadii ay gaarka ku ahayd baa daaqada ka baxaysa maadaama ikhtisaaskii jumla ismiya gaarka ay ku ahayd ay daaqada ka baxday waa la ihmaalinaya warkuma caddo markaa laakin iyada hadii la fududiyo warkeega waa maxay ya fatuhmal waaba intaa iyada wadalika ihmaalka u celi wadalika ihmaalkaasi fatuhmalu hmm, tuhmal masderkaisu ihmaal ma aha ismu ishaarihii iyo damiir qeybihii waxyaala kamid isnaayan buu in loo celiyo eh, marjicoogu inuu noqdo maxay madkuurun bimaadati iminka waa lasoo sheegay de wadalika ihmaalkaasi haabitun mid sugan weeyi lizawaali laakinada ku gaar noqoshadeeda suuritaankeega biljumlati ay gaarka ku ahayd jumlada alismiyati ee ismiyada suuritaanka uu suuriya darteed ayaa loo ihmaaliyey oo ihmaalkaasi ku sugnaaday qaala lahu tacaala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi wamaa dalamnaa ma anaan dulminhum ayaga walaakin kaanuu hum aalimiin iyaga ayaa ahaaday kuwa dulmiga eh, eh, sameeye dulmiga falay maxalushaahidku waa maxay wmaa dalmnaahum walakin kanu laakinti maxay gashay imika jumla ficliyo kaanuyay gashay warkuma caddo waa la himaaliy waxama amalfalasa wa qaala tacaala ilaahay sareeyo wuxuu yidhi laakin araasikuuna kuwa ku xididaystay fi lcilmi cilmiga kuwa ku xididaystay minhum xaalada ay kamid yihiin ahlulkitaabka wlmuminuuna iyo muminiintu maarijaidku waa maxay waa laakintiyo jumle ismiya gashay labadii jumleba haddaba maadaama oo ay gashay usuubatay ihmaal baa halkaa ka fadalad way gashay hiy laakinti al jumlatayn labadii jumlba way gashay labadii jumlaba way gashay marka horena maay gaar ku ahaydun jumla ismiya ila mubtadiy habar bay nasahayn nawaasi bay ahaayeen marka iyadana warkeega duuduban waa maxay waa la ihmaalinaya iyada inadiina jaaza alicmaalu wlihmaalu walakina alihmaal arjax intaas islamana garan kii saddexaadna waa kan ama an an ama an nabi krim soma an ama an an fatacmal way camal fali hiya antu wayajibu waxaana waajibi fii hayri daruurati daruurada hayrkeed xadfu smihaa ismigeeda in la gooyo ayaa waajibi wasmuhaa ismigeeduna damiiru shani waa damiiru shani wa kownu khabarihaa iyo khabarkeega ahaansheega ayaa waajibi jumlatan jumlo u noqdo jumlada oo mafsuulatan la soocay biqad lagu soocay aw tanfiisin lagu soocay aw nafyin lagu soocay aw low lagu soocay in budiat waa hadii la bilaabo hiy jumlada bificlin ficil waa hadii lagu bilaabo ficilka oo mutasarifin mutasarifa ficilka oo ayri ducaain ducaan ahayn tan way war badate wuxuu yihi an bifatxi hamz in bikasri hamz maxay gaar horta ku kalaayeen maari udhexey muxua macno isku mid baa labadoodu maxay faa'idaynayeen tawkiid wa macnaahumaa lita'kiid aw litawkiid lakin maxay ku kala duwanaayeen anna annada waa in wax ka horeeyo annada laa yubtada bihi lkalaam laakin inada yubtada bihi lkalaam ya oo inadu inadu waxay gasho jumladay gashay waxba kama bedesho laakin anadu jumladay gasho mufrad bay u bedesha marka waa in wa mufradka wixii qaadan laha waa in horeeya khabar noqdo waxa bedeshay dee mubtada la baanye hadduu faacil waa ficil baa loo baanye hadduu mafcuul yahay dee ficilkii ku camalfalaya loo baanye marka intaasi ku kala duwanaan soo mahayn haddaba bal fiirsada xaggii kale takfiifka markaynu nidhaahnana an na haddana takfiifiy jaaza alicmaalu walihmaalu walakina alihmaal arjax intaas soo ma haddaba annada ka waran fatacmalu way camal fal iyadu way iska camal falaysaaba ya laakiin waxay qaadanaysaa so ismiye maaha khabar ismiye khabar bay qaadanaysaa soo ma ina camal fashaa wa waa in isla garano waa waajib ina camal fashaa haye maxay qaadatay ismiyo abar dhade ismiye khabar mayna ubaanan ismiye khabarka ismigii saddex shardi baa loo shardeeya khabarkiina hal shardi baa loo shardeeya shuruud bay soo kordhisay soo ma halkan aynu ka fahmayna o ismigii waa la goyni laba damiiru shani buu noqoni laba damiir buu noqoni saddex damiiru shani buu noqoni waa imisa saddex shardi baa ismiga loo shardeeya marka oo waa ka ku yidhi wa amaa an an fatacmalu way camal fali way camal falasa iyadu ihmaal ma jiro way camal falasa camal fashay maxaa ka dambeeya wayajibu waxaana waajibi fii hayri daruurati daruurada hayrkeed daruurada iyada miya waa iska sheegi karaa weeyaan manihi ya u soo socda iyada wayajibu waxa waajibi fii hayri daruura muna fasli yar kuu kala gelin de waa eeg wayajibu waxa waajibi xadfusmiha wey daruuradeeda waajibi maayo wayajibu waxa waajibi fii kayri daruurati daruurada ayrkeed waxa waajibi xadfu smiha ismigeeda in la gooyo ayaa waajibi aye wasmaha kuma odhan y waa sax damiir shani damiir shani xaalada u yahay ka xaale ismigu ka xaale damiir shani damiir shani xaalada u yahay marka halkaas saddex baan ku hayna in la gooyay waa waajib inuu damiir noqdeena waa waajib damiirkaasi inuu damiir shani yahna waa waajib mana sadexayn wa kawnu khabarihaa khabarkeega ahaanshaheegaa waajibi jumlatan jumlo u noqdo khabarkeegina muxuu noqonayaa haddee la fudaydiyo jumlu noqonaya jumladaasoo mafsuulatan la soocay in budiat waa haddii lagu bilaabo jumlada bificlin ficil waa haddii lagu bilaabo ficilka oo mutasarifin mutasarifa oo aan jaamid ahayn ficilka oo hayri ducaain duca aan ahayn biqad in lagu fasliyo o tanfiisin in lagu fasliyo o nafyin in lagu fasliyo o lowlow in lagu fasliyo war kuma addo hade anadii hadee la fudayjiyo way camal falaysaa laakiin ismiyadii saddex arimoodb mid kamid ayaa waajib saddex arrimood ba waajibi inuu horta maqnaadaa waa waajib daruurta sharci wixii aan ahayn inuu damiir noqdaana waa waajib damiirkaasi inuu damiir shani yahayna waa waajib war kuma addo khabarkiina wuxuu noqonayaa jumlo haddaba jumladaasi haddee ficil lagu bilaabo ficilkiina uu mutasarif yahay hayru ducaa yahay waxaa lagaga faslinaya arrimahan soo socda ama jumladaasi jumlada khabarka noqonaysa hadday tahay jumla ismiya fasli u baahan mayso hadday tahay jumla ficliya laakin ficilkeegu jaamid yahayna fasli u baahan mayso hadday jumla ficliya tahay laakin ficilkaasi uu duco yahayna fasli u baahan mayso ixtiraaskooga saddexdaba waa isla fahnima isaga soo wada insha allah sharaxaynu ku fahmi marka khabarkiina jumla inuu noqdaa waajibayaa isagaas inoo qaadaa dhigi doona wa amaa ana ana anada almaftuuxatu la fadxiyey fa inahaa annada idaa khufifat marka la fudaydiyo baqiyat waxay ku baaqi ahaan calaa maa xukunkii kaanad ay ahayd hiya anadu calayhi xukunka dustiisa oo min wujuubilicmaali icmaal waajibnimadiia maxaad fahamtay anna haddee la fudaydiyo inay camal fashaa waaba waajib baad fahamtay sax ma inay camal fashaa waaba waajib halkii walaasheed jaaza alicmaalu walihmaal u ahaa iyada in la camal siiya waaba waajiba laakin yajibu ha yeeshe waxa waajibi lakinta iminka maynaan soo marin eg lakin ma camal falasa waa mukhafafo iyada weligeed waa la himaaliyo laakin yajibu ha yeeshe waxa waajibi fi ismiha ismigeeda dhexdeeda waxa waajibi halaaata umuurin saddex arrimood baa waajib noqonaya ismigeedii maxaa waajibaya saddex arrimood baa waajibaya an yakuuna ay kawnuhu halkaasaan ka bedelana ma halkaan ka bedelana alaatada dade oo af faacilka ma an yakuna waa inuu yahay ay huwa ismigii damiira damiir waa inuu yahay laa dhaahiran dhaahir waa inun ahayn annada haddee lafdigii ismigeedu muxuu noqdaa un damiir ismi dhaahira ma noqdo haye wa an yakuna waa inuu yahay huwa ismigii bimanwa an yakuna waa inuu yahay huwa damiirku bimacna shani damiir shani macnihina waa inu shani waa inu macnaha waa inuu ku sugan yahay shardigii labaad wa an yakuna waa inuu yahay ismigii maxduufan mid go-an oo meesha daaqada laga saaro la gooyeyna waa inuu yahay waa mise shardi saddexdaa shardi baa ismigeedi loo shardiya an yakuna damiira laa dhaahiran wa an yakuna macna shani wa an yakuna maxduufan saddexdaa shardi jeebada gasho wayajib waxa waajibi fii khabariha khabarkeegana waxaa waajibi an yakuuna ikownuhu ahaanshihiisaa waajibi jumlatan jumla u noqdo laa mufrad mufrad aanu noqon haddee mar la fudaydiyo adna khabarkeegi muxuu noqonayaa un jumlo mufrad noqon maayo haddaba dib u siyaag fain kaanad war barfandur xaaladaas ka fiiri fadin waa faa u tafriiciya soo ma fain kaanad haddaba haddii ay tahay aljumlatu jumladu ismiyatan ismiye hadii ay tahay o la soco fain kaanat hadii ay tahay aljumlatu jumladu ismiyatan ismiye hadii ay tahay aw ficliyatan ama ficliye ay tahay ficliyada oo ficluha ficilkeegu jaamidun uu jaamid yahay aw ficliyatan ama ficliye ay tahay ficliyada oo ficluha ficilkeegu mutasarifun mutasarifu yahay walxaal buu mutasarif yahay huwa ficilku ducaaun duca u yahay waa imise saddex dhade jumla ismiya jumla ficliya ficluha jaamidun jumla ficliya ficluha mutasarifun wa huwa ducaa saddex maylahayn lam taxtaj u baahan mayso hiya jumladii ilaa faasilin faasil u baahan mayso faasilka oo yafsilu sooca ay huwa faasilku haa jumlada min an an ka sooca faasil jumladii anti kala saaro loo baahan maayo fasala ka waran sheekh xaggii sarfiga haddaynu haddaynu milicsano fasala yafsilu waa shuhratul kasra waa daaculkasra wey kolkaas soo ma ah, waa nooc nooc iyo nooc waaya muxuu ku yidhi khabarkeyga inuu maxay noqdaa waajibaya hadii la fudaydiyo ya inuu jumlo noqdo mufrad maba noqdoba haddaba jumladii haday noqoto ka waran jumla ismiya fasil maa loo bahan yahay khabarkiiyo jumlada kala fasliya waxaan ujeeda cafwan anada iyo kala fasliya iyo khabarka may laba hadday noqoto jumladii ka waran jumla ficliya laakin ficilku noqdo ficil jaamida maa loo bahan yahay saddex hadduu hadday noqoto jumladii jumla ficiliya laakin ficilku noqdo mutasarif ducaah ah, maa loo baahan yahay saddexda midnaba looma baahna faasi looma baahno haddaba mithaalulismiyati ismiyada tusaalaheedu qawluhu ilaahay qowlkiisa way tacaala allah sareeye an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waayahay anhu shaniye alxamdu mahadoo dhani lilaahi ilaahay bay usugnaatay allahaasoo rabilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah anti baa la fudaydiyey maxaa loo kasriyey takhalusan min iltiqaai saakiniini baa loo kasriye haye alxamdu waa mubtade khabarkeegi waa ismigeedi waa anhu oo shaniya ila damir shani inu noqda waajibe dhaahir ma noqde jumladan dambe ayaa khabarkii noqotay jumla ismiye noqota ma in la kala saara waajibaya fasil uma baahanayso waa cabshukuur waxaad ka waranta antan waa mahay antan waa mahay antan waa tii masteriyadahayd marka maxay xaririnaysaa maxay dhalaalinaysaa alxamdullah waaba mastere waayo afwaad maad ku racsantah inay masteriya tahay waa tansib ism tarfacul khabara marka waa maxay antan magaceed mukhafafatun min athaqiila an bifatxil hamza imse ahaan jirtay afar an masteriya mukhafafa min athaqiila mufasira zaa'ida intaas mayn ahaan jirin marka tan waa maxay mukhafafatun min athaqiila waaye aday kuu socotee mayna shardi lahaan jirin mukhafaf min athaqiila shardi may lahaan jirin muxuu ahaan jiray m mkhaف min aqiil maxaa daabit u ahaa maxaa lagu gerin jiray in aantan mkhaف min aqiila tahay mufasiradu daabit bay leed soo mara kitab bilsugin mina kuso maran may taas mufasirada ede jumla fiiha macna اlqowl duna xuruufi mufasirada mahan mufasirada aye aye inuu ka hormaro cilmi ama ama dani inuu ka hormaro aaway ah, xagu jira waa akhiru dacwon baa ka horeyse oo tan kale soo socota imika waa an axsaaban maxaa ka horeya oo waa an laysa lilinsaani ilaa maasaca ama saa cilmiba ka horeya iyo dani xitaa midna masaa ka horeya aaway ah, shardigii meelaha waayo badan baa aniga laftaydu kolkaan iska ibtidaaga intaa inagu qasnaan jirtay qawaacid naxwi waa aklabi ah, saxiix dhakada kasoo mufti sooma se kitaabkaad ka aragtay qawaaidda qawaacidda naxwiga waa aqlabi marka marka lagu leeyahay bacda cilmin iyo bacda dhanin bay daba dhacaysaa dhicitaankaasi waa aqlabiyun halkan oo kale ma jirto maba dhicin bad may dhacday haddana waa mukhafaf min ahaqiila lagu leeyahay cilmi iyo dhani un hadaydayn dha wa dhakafaari markaas ma alxamdulilah wa midna kaba horeya hadan sot lgu leey wa mukhafafa agkey iska noqonaysa wargu aqlabi kolka lagu leeyay inay daba dhacaan waa aqlabiye kuwa lafteedu waa mukhafaf min athaqiila hadday kuu daba dhacaan ahlan wasahlan waa iyagoogii hadday kuu daba dhici waayaan ha odhan un iyagii maaha ee waa mukhafaf min athaqiila kuwa laftoodu waa isla ya oo waxaan kasii dambeyn caashirkan caawad ku baranaysaa bade inay mukhafaf min athaqiila tahay oo damiiru shani ismiyadina u yahay oo go yahay jumla ah, khabarkeyguna uu jumlo noqdo jumladeedana aan loo bahnayn faasil kala saara oo mina basidayn ka socda taqdiiruhu taqdiirkiisu waxa weeyi anahu xaaliya shaniye alxamdu mahad oo dhani lilahi ilahay usugnaatay ay ayil amru wa shanu bu waxa fiican ayil amra wa shana muxuu ku qoraya xarakada ayaa ila socda isku kutumanahay almru wa shan adna kitaabkaas waa sadii waayo waxaan ka bedelana waa ismiga ismiguna mansuuben tansib isma wa tarfac khabar ismign ka bedelana ay amra washana in la yidhah wyan marka fakufifat waa la fudaydiye an an baa la fudaydiye waxudif ismuhaa ismigeedina waa la xadfay wawaliyat waxaa la xidhiidsatay ha anti aljumlatu waa la xidhiidsatay jumladii alsmiyatu ismiyada ahayd bilaa fasilin xaal ay tahay ba la xidhiidsatay wax udhexeeya mu jira ka soco wa mithaalu lficliyati ficliyada tusaalaheeda alati ficliyada ficluha ficilka u jaamidun jaamid u yahay wa anhu shaniye casaa shanigu mudan an yakuna inuu yahay ajalhum ajalkoogu qad iqtaraba mid u dhawaaday ay huwa ajalku hmm. antan weeyaan iminkana khabarkeygu waa jumla ficliya oo jumlada casaaya sax mana kala fasliy jumladii ficliya ku noqtay lakin ficilkaa ah ficil jaamid ficilku hadduu ficil jaamida noqdana uma baahno faasil masla fahne wa anhu shaniye casaa shanigu mudan baad odhanaysa bas intaasay ku kaaftanta casaa khabar uma baanaba ismigaa damirshan u noqoniy baad waayo qaacida waxay tahay idaa waqaca bacda casaa ficlun mudaaricun maqruunun bian fahya taamun bay dhahdaan ilaa casaa waa min afcaal muqaaraat sooma khabar iyo maxay u baahnaan jirta ismi iyo iyo khabar saxiix walala markaa ma ismigaas taamay noqonaysaa o kaas bay ku kaaftoomaysa idaa waqaca bacda casaa ficlun mudaaricun maqruunun bian iminka mayna saxayn maan an lala xidhin wa an casaa an yakuuna ficil mudaaric an lala xidhin muna ka daba dhicin fahiya taamu waaba iska taam bis wa anhu shaaniye casaa shaanigu mudan intaasa ku dhaafaysaaba an yakuuna inuu ahaado oo kan de eega maa la fasliyey asaabaa kuxigta lagama faslin de maa laga fasli lagama faslin an yakuna inuu ahaado qad iqtaraba midu dhawaado ajalum ajarko waayo an yakuna inuu ahaado ajalum ajarko qad iqtaraba an yakunada ismiyadime waa ajaluhum ha qad iqtarabana waa khabarkeegii haddaba ad iqtaraba aacilkismigu eh, iqtaraba faacilkaasi halkuu noqonaya ajalkuu noqonaya ajalna waa maxay mutaahirun lafdan wa rutbatan soma wadalika laa yajuus me ikhtaraba iska caadi weyn ya ikhtaraba iska caadi weyn iyado iftaal weyn waayahay ya ya iminka wuxuu noqonayaa mutaahirun lafdan la rutbatan buu noqonaya tarba faacilkeegu sababta oo ah yakunu ismiyadii baan ajal ka dhigna ma de yakunu ismiyaduna muna ka soo horeyn uu ka soo horeeya ma marka mutaahirun lafdan la rutbatan buu noqonaya waa sax walka caadi buu noqonaya waaya taasina waa iyadii eh, kaa noqotay jaamin wa anhu xaaliya shaniye laysa lilinsaani insaanka uma sugna ilaa maa saca wuxuu kasbado shaqaysta mooyaane de wax kale male maalushaahidkeena waa maxay anhudan wey oo mukhafaf min ataqilati kadib iska anta wax kalead mudi jirto malaha laysa lilinsaani ilaa maa saca mukhafaf min ataqiliba kaa haydo ismiga u bahnada ismiga waa damiirushani laysadana waa khabarkeegii jumladaasi weeyaano faasilmama baahno ficilkaa jaamida wa taqdiiru waxa weeye labada goorba wa anahu casaa wa anahu laysa miaal lati jumlada tusaalaheeda ficluha ficilka mutasarifin mutasarif yahay walxaalna u mutasarif yahay ducaan ducaw yahay an adib allahu alayha wey ya waa qira weyn qiro kale wey ya ana adb allahi alayha lakin tan waa maay waa qirada ah, an adib allahu anti mukhafafa laga dhiga ana adab allahi wey ta war waa anta adabana waa caadi sidaasa la odhanaya tan waa maay an adiba wey daadkina waa loos dhigaya antina mkhafafa laga dhigaya markaa jumladani jumla ducaayay noqonaysa waana mutasarifte wlkhamisatu tashanaad an adiba allahu ilaahay ha u cadhoodo calayha noqonaysa macnu waa ducaba wlkhamisatu tashanaad an adiba allahu ilaahay ha u cadhoodo calayha iyada dusheeda ha u kaasina haabitun sugan yahay fii qiraaati mandhe mid qiradiibu ku sugan yahay khafafa an anta fudeydiyey wakasarad baada daadkana hoos dhigay faacita qirada akrido wey waaya halkaas saddex baynu ku haysanaa aan fasil u baahan sooma fain kaana hadaba hadii uu yahay alficlu ficilku mutasarifan mutasarif hadii uu yahay ficilkii juml khabarka noqday baa mutasarif noqday wa kaana wuxuna ahaaday hayra ducaain duca hayrkeed buu ahaaday ficlu ducana ma aha ila haduu duca noqdo fasil uma baane wajaba waxa waajiba an yufsala in la sooco min an an in laga fasliyo biwaaxidin mid lagaga fasliyo waaxidko min arbacatin afar ka mida war ma haday jumladii noqoto jumla ismiya fasil uma baahna hadday noqoto ficiliye jaamidan uma baahna hadday noqoto ficiliye ficilku mutasarif yahay lakin uma baahna lakin ficilka hadduu yahay ficil mutasarif lakin aan duca ahayn fasil loo baahay afar mid buu noqon wahiya qad wey qad baa faasil u noqon karta naxwi wanaclama iyaynanu ogaano anhu xaaliya shaniye qad sadaqtan inaad noo run sheegtay saasaanu hawsha kaaga codsanana nabi ciise markay yidhahdeen maaida inuu ilahay xagga sare nooga dejiyo noo bari wanaclama iyoynanu ogaano anhu xaaliya shaniye qad sadaqtana inaad noo run sheegto eeg anhuda soo ma argeysid sadaqa ficilkan waa maxay waa ficil mutaarifa lakin maduca maxaa waajib noqonaya in la fasliyo lagu fasliyo qad baa lagu fasliyey bade iyo liyaclama liyaclama allah inuu ogaado anhu xaaliya shaniye qad ablaqu rususha inay gaadhsiiyeen de risaaladii dadka maxalushaahidku waa maxay antan ficilkaa damba ayaa laga fasliyey waayo ficilka waa mutaarif ducana ma aha qad baa lagaga fasliyey wa xarfu tanfiisi weey xarafka labaad xarfu tanfiis naxw calima allah wuxuu ogaaday anhu xaaliya shaniya tan ma taqaane anhu xaaliya shaniya sayakuunu inuu ahaan doono waa taamadii minkum idinka inuu inaga mid noqon doono mar baa kuwa jiran oo xanuunsanaya maxalushaadkeenu waa maxay an oo mukhafaf min athaqiil ismiyeediina ugu yahay baa la fasliyey maxaana lagaga fasliyey jumladii le ficilka mutasarife xarfu tanfiis siina wa xarfu nafyi weeyi naxw afalaa yarawna miyayna arkayn allaa yarjicu weeyaan an laa yarjic inoo qoraya u kala saareebe ahaa sax alla anlaaba anaga noo qoraya sooma alla weeyaan de wa isku idqaamayni lain allaa yarjicununa soo celinin cijligu ilayhim ayaga qawlan waxaadal ah inunu soo celinin haddaba rajci dee waa laazimi ya waxaynu odhanayna min arajci laa min arujuuci rajcadani rajci bay ka timid rujuuc kamayma rujuuc hadday ka timaado waa laazim lakin rajci hadday ka timid wa mucaddo saasay ku qaadatay masterkaa lagu kala saaraya msderkeygu haduu rujuuc yahay waa laazim haduu laakin rajci yahay waa mucaddo wey saa darteed bay qawlan uqaadatay mafcuul ga dhigantay maxalushahidka ka qaado sheekh an halkaa mukhaffa min athaqiilaha ku idqaaman maxaa lagu kala saara iyadiyo ficilkii la naafiya war sax ma waad la socotaa mayla tahay walowla weey wa an law istaqaamu tanna way isku idqaamantay inaga way noo kala saare wa an law istaqaamu cala ariiqa haye wa anhu xaaliya shaniye law istaqaamu hadday toosnaan lahaayeen cala ariiqati jidka saxda hadday ku toosnaan lahaayeen bu allah yidhi la asqaynaahu maa qadaqan roo dhibciyo waaweyn baan waraabin lahayn agga saan mara uga furi lahay maalushahidku waa maxay anti iyo lowdii ba lasku idqaamay antana waa maxay mukhafafa min athaqiila ismigeedi waa damiirshaan maxaa lagu kala saara yadiyo ficilkii low afartaasa lagu kala saara qad xarfu tanfiis nafyi low war mayna basidayn waay waqaliilun dikru low alfiyo odhan doona waqaliilun dikru low ba odhan doona weliba ibnu hishaam waajib buu ka dhige alfi wuxuu odhan doonaa falaxsanu lfaslu biqad buu odhan doonaa axsan buu ka cabiri doonaa isagu sida wanaagga badan buu odhan doonaa warubama ja inuu yimaado ayaa la arkaa warubama ja inuu yimaado ayaa la arkaa huwa ismigii fi shicri shicirka inuu ku yimaado ayaa la arkaa bikayri faslin kala saarid la-aanteed maxaynu soo ogaanay wa amaa an fatacmalu wayajibu fii hayri daruurati shicri baynagu yiri soo ma haddaba hadduu daruuratu shicri noqdo ka warrama madkuur bis ka noqonaya waa la sheegi karaa ilan maxduuf inuu yaha waajiba ah, soo ma hadduu daruuratu shicri noqdo ka warram yajuusu fi shicri ma laa yajuusu fi ayri yajuusu lishaaciri ma laa yajuusu fi hayri soo ma saasay noqonaysaa warubamaa jaa inuu yimaado ayaa la arkaa waxaan ujeedaa fasli baa waajiba soma in la kala fasliyo inaan la kala faslin weya tan hore ta ismiga ku imanayana way soo socota iyadoo daahira uu imanayo iyadoo iska muuqdaba uu imanayo oo meesha yaalla laakiin tan eyga muxuu uga jeedaa warubamaa jaa inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa ismigii fi shicri gabayga dhexdiisa inuu yimaado ayaa la arkaa bigayri faslin kala saarid la-aanteedna uu ku yimaado ila waxaa shardi aha ficilkii mutasarifka in laga kala saaro soo ma iyadoo la kala faslin inuu yimaado ayuu iman karaa ka qawliya ka qawli shaciri calimuu an yu'amaluuna fajahduu qabla an yusaluu biacdami suulin baxrun khafiif kuma odhan waa baxru khafiif wey calimuu waxay ogaadeen buu yidhi anhu shaniya yu'amaluuna in laydi diilaysanayo fajaaduu waxay deeqeen qabla an yus'aluu intii aan waxba la weydiisan biacdami su'lin ay biacdami mas-uulin ya wax la weydiisto wixii ugu weynaabay deeqeen ya wuxuu dadkii bay arkeen iyagoo indhuhu xaggooga ugu soo jeedo de oo wax la weydiisanayo kadibna intuuna codsiba kasoo bixin dadkiian wax nasiiyaba aan loodhan de en loola teginba aya wixii la weydiisan lahaa wixii ugu weynaa ay daeqeen u bixiyeen suni waa facla bimacnaa mafcuula wey calimu waxay ogaadeen anhu shaniye yu'ammaluuna in la ididiilaysanayo oo rajo laga qabo fajaadu iyaguna way deeqeen qabla an yus'aluu ay qabla su'aalihim lahum intii aan waxbaba la weydiisan biadami sulin biadami mas-uulin wax la weydiista kii ugu weynaa ayay deeqeen u bixiyeen maxalushaahidkeena ka qaata waa maxay antan waa mukhafafatun min athaqiila khabarkeegu ismigeedi waynu garano waa waajibulxadaf wa an yakuna damiiran laa dhaahiran wa an yakuna bimacna shani wa an yakuna maxduufan soo ma habarka maxaa waajiba wayajibu fi khabari an yakuna jumla haddaba jumlada hadday noqoto jumla ficliya oo mutasarifa ducana aan ahayn maxaa waajiba in afar xaraf mid lagu fasliya soo ma lama faslin waa daratu shicri weeyaan masle fani intaas uga daliishanaya beydka warubama jaa inuu yimaado ayaa la arkaa ismu an an ismigeedu inuu yimaado ayaa la arkaa fii daruurati shicri shicirka daruuradiisa musaraxan bihi xaalad u yahay mid la cadeeyey ayra damiirshani damiirshani ayrkiina xaalad u yahay maxaynu nidhi ismigii anta daruurati shicri wuxuu iska iman karaa isaga oo musaraxoo la cadeeyey damiirushanina aan ahayn damiirushanina waa daruurati shicriga isagoo musaraxa ile maxduufa waajiba inuu maxduuf yaha waajibayd sooma inuu damirsho noqdaa waajibayd sooma maadaama daruurta shicri ay noqotay wuuna iska iman karaa isagoo daruurtan isagoo isagoon aan ahayn damirsho an aan ahayn warubama jaaa inuu yimaadaa la arkaa ismu an an ismigeedu inuu yimaada la arkaa fi daruurati shicri shicirka daruuradiisa inuu ku yimaado musaraxan bi xaalad u yahay ismigaas mid la cadeeyey hayra damiiri shanin damiir shani hayrkii xaalad u yahay fa yati khabarkii adaba markaa ka waran mar haddee ismigeedii la sheegay ismigeedu in maxduufaba shardi markay jumlada noqoniy khabarku noqoniy ma abarkii jumlna u noqon karaa mufradna u noqon karaa sax mar hadda ismigeedii la sheegay khabarkii jumlana u noqon karaa mufradna u noqon karaa intaasu soo wada fa yaati waa imanayaa khabaruhaa anta khabarkeegu jumla xiina idin xiina id jaa ismuha musaraxan bihi hayra damiiri shani mufradan mufrad xaalad yahay buu imani wa jumlatan jumla xaalad u yahay buu iman labada goorba u iman karaa waqad ijtamacaa labadooduba way kulmeen fii qawlihi fii qawli shaaciri bayna ku kulmeen iyadoo ismigiina la sheegay khabarkiina jumlo u noqday ama mufrad noqday labadiiba waa kan banka rabiicu wagayu mariicu waanka hunaaka takunu himala bay tii laqad calima dayfu waalmurmilun idaa qaba ra'uufun wahaabad shamal bianka rabiicu wagayu mariic waanka hunaaka takunu himaal waa baxr mutaqaarib sooma baxr mutaqaarib wey waxay tidhi laqad calima dayfu laqad calima dhab ahaan way ogaadeen addayfu martidii iyo walmurmiluuna kuwii sahay go-ay idaa waktigii waxay ogaadeen ikbara u madoobaaday ama u boorhoobay ufkun jiho oo wahabad ay soo dhabatay hiya dabayshii shamcaalan xaalay tahay mid qudbiga loo nisbeeyey ama waqooyiga bianka adigu camarow rabiicun inaad gu tahay waghaythun iyo inaad hayt iyo matar tahay mariicun daaq leh iyo waanka adigu hunaaka wa anka adigu takuun inaad tahay adigu hunaaka halka ahimaala inaad tahay gargaara inaad tahay ayay dadkii ogaadeen bay tii bianka adigu rabiicun inaad gu tahay iyo matar inaad tahay maricun daaqleh oo daaqbixiyaate wa anka adigu hunaaka halkaa takuunu inad tahay ahimaal ah, mid dadka u gargaaraya inad tahay maxalushaahidku waa maxay gabadh ba inan koogio dhintay cala alcalisi maxalushaahidkeenu inaga aan ka qaadanana waa maxay an mukhafafatun min athaqiila ismigeedii waa kacdan muuqataba maanta maba go'naba waa kacdan de kacduna damiiru shani maaha khabarkeediina rabiicun oo mufradu bas ka noqday sax shardiga dambena muxuu ka socdaa waa anka an mukhafafa min athaqiila ismigeedi waa kacdan muuqataba abarkiina muxuu iska noqday takunu himala jumladaasu iska noqday markaa daruurta shicriga ismigu iska muuqan karaa isagoo aan damiiru shani ahayn khabarkiina labu ku noqoni inuu noqdo eh, mufrad iyo inuu noqdo jumla intaasu kaga warramay waayahay wa ma kaan kaan wa amaa kaan kaan ma batay wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatub ilayk